alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray qaybtii ku saabsanay tashbiiha xagga hoose xaashiyada waxay mu'alifiintu ku sheegeen raximana allah wa iyaahum almuraadu bilxisiyi maa yudraku huwa aw maadath biixdى alxawaasi alhamsi اdaahira xisi waxaa looga jeedaa waa ka lagu haleelo ama isaga laguma haleelee maaddadiisaa lagu haleelaa waxa uu ka kooban yahay mid walba gaarnimadiis xawaasta shanta ah ama dareemayaasha shanta ah ee muuqda mid ka mida ayaa ama isaga lagu haleelayaa ama isaga laguma haleelayee waxa uu ka kooban yaho maadadiisa abaa ah lagu haleelaya iyadoo isaga lagu haleelaayo waxaa ka mid a misaalka matniga inoogu yaalla alwaraqu kalxariiri fi nnucuuma waraaqdu waxay ka dhigan tahay sida xariirtoo kale caleentana waa la waraq caleentu waxay ka dhigan tahay sida xariirtoo kale fi nucuumati xagga jileeca alwaraq waa mudraku bilxis waa la taaban karaa waana la arki karaa bixaasati albasar iyo bixaasati allams taabashada iyo araggaa mid walba lagu haleeli karaa idan huwa xisiyun alxariir ma yahay mid lagu haleelaayo xawaasta shanta ah mid ka mida se laguma haleelayo xariirtu wax la arka ma yihiin wax la taaban kara ma yihiin nacam la nacam idan wuxuu noqonayaa xis oo isaga laftiisii baa mushabbahi iyo mushabbahu bihigii mid walba ixda alxawaasi alkhamsa ayaa lagu haleelaya aw maaddatuhu muxuu uga jeedaa haddaba isagii lagu haleeli maayee wuxuu ka kooban yahay lagu haleelayaa kaasna waxaa la haleeshiinayaa noocii xisiga maadaama maaddada uu ka kooban yahay lagu haleelaayo xawaasta iyo dareemayaasha shantaa ee muuqda ee daahirka ah wuxuu isaguna noqonayaa min qabiili alxisi waxaa ka mida beytka shaacirka uu yidhi abubakar asanawbari wa kaana muxmara shaqiiqi idaa tasawaba aw tasacad aclaamu yaaquutin nushirna calaa rimaaxin min zabarjad aclaamu yaaquutin nushirna calaa rimaaxin min zabarjad wuxuu yidhi waxaad mooddaa geed baa jira layhaa shaqaa'iqu nucmaan marka geedkii buu sheegayaa oo leeyahay ubixiisa cascas geedkaa shaqiiqa la yidhaahdo waxaad mooddaa idaa tasawaba aw tasacad markuu waxa weeye sare markaa u kaco aclaamu yaaquuti nushirna calaa rimaaxin min zabarjadi yaaquut calaamadihiibisi baad mooddaa aclaamu yaaquutin yaaquutku waa nooc macdanaha ka mida waxaa hadda loo yaqaanaa kollay nooca rubbiga la yidhaahdo laakiin markii hore waxaa dhici karta inuu ka caamsanaa oo macno ka ballaaran loo isticmaali jiray calaa kulli xaal noocyada marka alaxjaaru alkariima ee macdanaha ka mida ayaa yaaquudka la yidhahdaa oo nushirna calaa rimaaxin lagu fidiyey warmo korkood warmahaasoo min zabarjad macdanta zabarjad layahaa ka samaysan intan oo dhan oo isla socota mudrak bilxisi ma aha oo yaaquud la dul saaray warmo warmahaasina ay ka samaysan yihiin zabarjad marka ay ka samaysan yihiin yacnii xisqa laguma arag oo laguma habeelin laakiin ashyaaduu ka kooban yahay oo alaclaam ah oo alyaaquut ah oo alrimaax ah oo alzabarjad ah mid walba gaarkeeda ayuu yahay mudrakun bilxisi walow suurada murakabada ee saa isu saaran ee tarkiibsan mid xiska lagu haleelayo dareenka lagu haleelayo yaanu ahaanbe laakiin afraadda uu ka kooban yahaa mid walba gaarnimadiisa xiska loogu haleelayaa dabeed suurad khayaali ah ayaa isu keentayoo yacni qadartay intaas oo murakabo isi saaran marka wuxuu noqonayaa nooca maaddadiisa lagu haleelayo biixda alxawaasi alkhams fa ina almushabbaha bihi wa huwa alaclaamu alyaquutiyatu almanshuuratu cala alrimaaxi alzabarjadiya wa in kaana macduuman laa yudrikuhu alxisu ha ahaato suurada murakabada ee sidaasi midaan xawaasta lagu haleelayne ila ana maaddatahu wa alaclaamu waalyaquutu waalrimaaxu waazabarjadu afraadda uu ka kooban yahay mima yudraku bilbasar mid walba waxay ka mid tahay ashyaada aragga lagu haleelaayo wa milu hada tashbih yusama bilkhayaali noocaas waxaa lagu magacaabaa khayaali baa lagu magacaabaa khayaali ayaa lagu magacaabaa noocii xisigaa waxaa la gelinayaa dhammaantiiba markaa waxa khayaali baa la gelinaya waayahay wa nafsi fi lmaxsuusaati takhayulun waatay yidhaahdaan nafta hadday ku dhaqdhaqaaqdo waxyaalaha maxsuusaadka takhayul baa la yidhahdaa wa xarakatu nafsi fi lmacquulaati tafakurun marka tashbiihan waxaa la yidhahdaa khayaali nooca labaad almuraadu bilcaqli huwa maa laa yakuunu huwa walaa maaddatu mudrakan bitilka alxawaas waa kaan lagu haleelayn isaga iyo maaddadiisa toonna xawaastan iyo dareemayaashan mid ka mid ah kaas waxaa la odhanaya caqli wa minhu maa laysa mudrakan huwa walaa maaddatu bilxisi wa minhu waxaa ka mid ah maa laysa mudrakan huwa walaa maaddatuhu bilxisi midaan markaa lagu haleelayn isagiiyo maaddadiisa toonna xiska lagu haleelayn laakiin low wujida fi lkhaariji lakaana mudrakan biha laakiin hadday dhici lahayd fardan wa taqdiiran inay khaarijka ka jiri lahayd waxaa lagu haleeli lahaa xawaastaa lagu haleeli lahaa fardan wa taqdiiran hadday dhici lahayd wujuudka khaarijiga inuu ka jiro wuxuu noqon lahaa mudrakan bilxisi naxwu qawlihi ayaqtulnii walmashrafiyu mudaajicii wa masnuunatun zurqun kaanyaabi aghwaali noocan isagu wuxuu noqonayaa kii hore waa ka duwan yahay isaga iyo maaddadiisa toonna laguma haleelaayo xiska waxaana ka sii mida buu yidhi tashbiihi mid waxa weeye sifadiisu saas tahay laakiin hadday dhici lahayd inuu khaarijka ka jiri lahaa khaarij adihni lakaana mudraka bilxisi noocaasna waxay dhahen waa tashbiih wahmi wa masnuunatun zurqun yani wuxuu tilmaamayaa warmo buluug ah oo ka anyaabi akhwaali la mid ah micyaha shayaadiinta la mid ah marka anyaabu alaqwaal lam tuujad hiya walaa maaddatuha yadana lama helin maaddadeedana lama helin laaquula wa inama alwahmu ikhtaracahaa wahmiga ayaa ikhtiraacay buu ku leeyihi walow wujidat la udrikat bilxisi wa milu hada tashbiih yusama bilwahmi calaa kulli xaal waxaad ka qabsataa nooc xisiya iyo nooc caqliyaba waa leeyahay ka qabso waxaanu noqdaa labada taraf ama xisiyaan ama caqliyaan ama mukhtalifaan waayahay qaala almu'alifuuna raximahum allah wa aadaatu tashbiihi hiya allafdu aladii yadullu cala macna almushaabaha kalkaafi wa kaana wamaa fii macnaahuma aadaatu tashbiihu aaladda shabbahaadda sheegaysa in shayga shayga lagu shabbahayo ama lagu maakubayo ama lagu metelayo hiya allafdu waa erayga alladii kaasoo yadullu ku tusinaya calaa macna almushaabaha macnaha ekaanshaha ku tusinaya kalkaafi wa kaana waa sida kaafkoo kale kaafu tashbiih wa kaana iyo kaana oo kale wamaa fii macnaahumaa iyo waxa la macnaaha ee iyaguna faa'iidaynaya in shayga shayga lagu shabbahayo waxaynu soo marray arkaanta tashbiihu inay ka kooban tahay afar mushabbah oo eke mushabbahu bihi loo eke adaatu tashbiih aaladda faa'iidaynaysaa ekaanshaha labada shay isu egyihiin yihiin wajhu shabah waa wejiga la yskaga shabbahayo oo la tilmaamayo inay isaga eg yihiin ama mushabbaha laga haleeshiinaayo mushabbahu bihiga ta loo ekaysiinaayo ama la tilmaamayo inuu egyahay addaatu tashbiihu waxay noqotaa asmaa bay noqotaa ficilay noqotaa xuruuf bay noqotaa nooc walba waa leedahay waxaa ka mida kaaf baa ka mida waa ummulbaab yacnii shay waliba wuxuu leeyahay wax lehe ummulbaab baabutashbiih haddii laga hadlaayo kaafkaa ummulbaab ah shayna haddii lahe waa ummulbaab waa ugu axkaam badan yihin waxyaalaha markaa ka yimaadaa waa badan yihin markaa kaafkaa ka mida ka'annaa ka mida waxa la macnaha baa ka mid ah asmaa bay noqon karaan sida milu iyo shibhu iyo shabiihu ayay noqon karaan mushaabihun mudaaricun muxaakii iyo alfaada la midka waxay noqon karaan ficillo sida yashbahu ama yuxaakii ama yudaaricu ama yushaabihu yacni alfaad badan baa noocaasoo kale soo geli karta waxay noo tusaalayn doonaa iyadoo ficil ay tahay xasibtahum lu'lu'an manhuura ficilkaa xusbaanku wuxuu faa'iidaynayaa tashbiih wuxuu yidhi waalkaafu yaliiha almushabbahu bihi kaafka waxa ku xiga ka wax lagu shabbahaayo oo la tilmaamayo in loo eg yahay oo isaga wax la haleeshiinaayo ama shayga lagu matalaayo ayaa lagu xigsiiyaa lafdan aw taqdiiran xagga lafdigu marna ugu xigayaa marna xagga taqdiirku ugu xigayaa qadaraadda la qadarayo iyadoo lafdan ugu xigay waxaa ka mid ah misaalka aynu soo marray khuluquhu kalcitri mushabbahu bihigii weeye citri alcilmu kannuuri mushabbahu bihigii weeye nuurku marka lafdan buu markaa mushabbahu bihigu ugu xigaa kaafu tashbiihi iyadoo taqdiiran ugu xigo waxaa ka mid a ah, aw ka sayibin min asamaa'i waxaa lagu shabbahayaa roobka laftiisa ma aha ciddii roobka u saaxiibka ahayd baa lagu shabbahaya ka dawii sayibin ama ka asxaabi sayibin ee ma aha ashkhaastan la soo sheegay in lagu shabbahayo roobka laftiis ee cidda roobku ku da'aayo ayaa lagu shabbahaya marka waa min baabi xadfi lmudaaf mushabbahu bihigii waa ku xigaa laakiin taqdiiran buu ugu xigaa waa la qadarayaa lafdan uguma xigo oo laguma dhawaaqin ka asxaabi sayib ayay matalaanu la mid yihiin oo shabbahan bikhilaafi ka anna sidaa waxaa ka duwan kaanna fayaliiha waxaa ku xigayada almushabbahu mushabbaha ku xiga ka la tilmaamayo shay kale inuu u eg yahay oo la tilmaamayo shay kale inuu shabbahayo mushabbaha ayaa ku xigaya naxu kaana thuraya raaxatun tashburu dujaa litandura taala alleylu am qad tacarada wuxuu idhi shaacirkii kaana thuraya waxaad mooddaa xiddigaha laxaha oo kale waxaad mooddaa raaxatun baabbacaad mooddaa oo tashburu dujaa taakaynaysa ama qadaraysa addujaa madowga qadaraysa waa jamcu dujya madowga qadaraysa oo qiyaasaysa litandura taala alleylu am qad tacarada litandura si ay u eegto taala alleylu ataala alleylu habeenka miyuu dheeraaday am qad tacarada mise waa isgudbay mid dheer buu noqdo tawiil ah mise waa isgudbo dhinaciisaa muuqday ay dahara jaanibu marka kaanna asuraya raaxatun mushabbah iyo mushabbahu bihi marka loo kala qaado assuraya xiddigaha laxaha la yidhaahdo iyagu waxay noqonayaan mushabbah mushabbahu bihiguna wuxuu noqonayaa raaxatun buu noqonayaa haddii loo dhigi lahaa sida kaleoo adaatu tashbiiha laga dhigi lahaa kaafka waxaa la lahaa asuraya ka raaxatin baa la odhan lahaa ila kaafku isagu wuxuu gelayaa mushabbahu bihiga ka'annaduna waxay gelaysaa mushabbaha laftiis marka xidigaha laxaha ayaa la tilmaamayaa inay baabacadan shabbahayaan oo ay baabacoo kale ka dhigan yihiin tashburu waa taakayntii weeye waa qadaraysaa baa loo jeeda waa qiyaasaysa raaxaduna waa baabacada waayahay halkaa wuxuu inoo sheegay farqi ay ku kala duwan yihiin kaafka iyo ka'anna oo kaafkuna wuxuu raacaa oo ku xigaya mushabbahu bihiga ka'annadana waxaa ku xigaya mushabbaha wa ka'anna tufiidu tashbiiha idaa kaana khabaruha jaamidan farqi kaluu inoo sheegayaa farqu alawal waad qaadatay alfarqu athaani waa maxay bayna alkaafi wa ka'anna farqiga labaad waxa weeyaan wa ka'anna ka'anna waa biqasdi lafdiha iyadaa laga khabraya tufiidu tashbiiha waxay faa'iidaynaysaa shabbahaad idaa kaana khabaruhaa jaamidan waa hadduu khabarkeedu yahay mid jaamid ah oo mushtaq aanu ahayn ee daata uu sheegaayo waxay faa'iidaynaysaa tashbiih washakka shakina waa faa'iidaysaa idaa kaana khabaruhaa mushtaqan hadduu khabarkeedu yahay mushtaq oo aanu jaamid ahayn naxu kaannaka faahimun waxaad mooddaa adigu inaad fahmayso waxbaad mooddaa farqi labaad halkan uu noogu sheegay waxay tahay kaanna marna tashbiih bay faa'iidaysaa marna tashbiiha waa ka baaqataa kaafka laftiisu macaani kale waa u yimaaddaa laakiin macnihii tashbiih macno aana ahayn oo shaqo ku lahayn buu markaa u yimaadaa ama tacliila ama wax kala shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad waa kay ibnu maalik yidhahdaan marka hadda kama hadlayo macaanido dhan ee halkan wuxuu ku sheegayaa ka'anna macno kaleoo tashbiiha ku ogog leh aan laakiin cayno tashbiihi ahayn inay waqtiyada qaarkood ka'anna u timaaddo farqigiina waa kuu caddeeyo o wuxuu ihi ka'anna tashbiih waxaa looga jeedaa tashbiihi faa'iidaynaysaa marka khabarku jaamid yahay oo haddaad tidhaahdo ka'anna zaydan asadun waxaad mooddaa zayd inuu libaax yahay arayga asad ma jaamid baa mise waa mushtaq waa jaamid mushtaq ma ah maadaamuu jaamid yahay zaydna muxuu ahaa ma jaamid mise mushtaq jaamid marka laba daataa meesha yaalla labadii daato midkood ta kale inay noqotaa ma dhici karto oo in la yidhaahdo ka'anna zaydan asadun in la yidhaahdo caynta zayd waa caynta asad ma dhici kartee waa laba daatoo kala duwan mar hadday laba daatoo kala duwan yihiin waxaa noqonayaa tashbiihi baa wuxuu noqonayaa saa'ikh maanic tashbiihi diidayaa meesha ma yaallo adaad faa'iidaynaya tashbiiha faa'iidaynayaana waa yaallaa meesha idan maxaa lagu xambaarayaa waa tashbiihu zaydin biasad zayd in lagu shabbahaayo ama lagu maakubayo libax waayo maanicu diidayaa meesha ma yaallo waa daato ayaa daata lagu shabbahay laakiin hadduu khabarku mushtaq yahay aanu jaamid ahayn waxaa dhici karta marka la yidhaahdo khabarkaa mushtaqaa marka lagaga khabro dee mushtaqi gaar ma taagna kaannaka faahimun baa tidhi masalan waxaad mooddaa adigu faahimun lidarsi darsiga mid fahmay inaad tahay faahim inaad tahaad mooddaa faahimku daata malaasan oo gaarkeeda taagan oo gaar isu bixinaysa oo gaar isu taagaysa miyay noqon kartaa oo layahay faahimkii waa kaa faahimkii muxuu noqonayaa kan lagaga khabray isaga laftiisuun baana faahimna ah marka muxuu noqonayaa isimka iyo khabarku isla shay keliyu noqonaya oo wuxuu noqonayaa mid iskaga mid markaa ka abuu noqonaya mid isku mida buu noqonaya mar hadduu isku mid noqday in la ysku shabbaha miyay dhici kartaa shay marka shay lagu shabbahaayo ilaaba ilaa labada shay waa inay kala duwan yihiin mushabbah iyo mushabbahu bihi waa inay kala baxsan yihiin miyay dhici kartaa in la yidhahdo adigu waxaad moodda inaad adigii u eg tahay de ma suuragal ah saan ugu egay waaba anigii laakiin shay kaloo ka duwan baa markaa la yidhahdaa wuu eg yahay laakiin isaga laftiisii in la yidhahdo waa isu eg yahay ma suuragal aha marka marba hadduu mushtaq noqday wuxuu noqonayaa khabarkaasi inuu isimkaa u sugan yahay oo isku mid ay yihiin oo isaga ku dhacaayo mar hadday caynkaa tahayna ma dhici karto in la ysku shabaho tashbiihu shay binafsihi bay noqonaysaa shaygoo naftiisa lagu shabahayo mana dhici karto shayga naftiisa in lagu shabaho maxaa loo guurayaa mafhuumkiiyo masdaaqii markay ku kala duwanaadeen baa tashbiihu saa'iq noqonaya mafhuumkiiyo masdaaqa markay isku mid ka noqdaanoo isku shay ku dhacayaan bimacnaa shay keliya ama daato keliya markay yihiin oo isku mid ay noqdeen tashbiihi meesha waa ka baxay idan waxaa lagu xambaarayaa shaki waxaa lagu xambaaraya inuu ruuxa hadlaya ka shakisan yahay inuu markaa caynkaa yahay maxaa shaki loogu intiqaalay tashbiiha iyo shakiga ayaa nooc taqaarubi ka dhexeeya oo isu dhowaansho ayaa ka dhexeeya labada ay isu dhow yihiin wakhtiyada qaarkood marka shay shay lagu shabahayo dee waxa meesha taalla kaannahu in la leeyahay isagii waxa weeye ayuu markaa la mid yahay ama waad moodaaba markaa saas aawoodee shaki baa lagu xambaaraya wa shaka shaki buu faa'iidaynayaa idaa kaana khabaruhaa mushtaqan hadduu khabarkeedu yahay mushtaq uu yahay wuxuuna shakiga markaa u faa'iideeyey wasfigaa mushtaqa ahi ilaaba ilaa wuxuu u sugnaanayaa oo ku dhacayaa isimka isimka markuu ku dhacayna isagu la midoobay dee isku mid baabay noqdeen isimkii iyo khabarkii mar hadday isku mid noqdeen in laysku shabbaha ma dhici karto oo shayga naftiisa laguma shabbahe wax ka baxsan baa lagu shabbahaa naxwu kaannaka faahimuun waxaad mooddaa inaad fahmayso bimacnaa waan ka shakisnoo kala macnuhu dhacay kaannii acrifuk mushtaqaasi wuxuu noqon karaa ficil waxaa noqon karaa wasfi kaannii waxaad ii mooddaa inaan ku garanayo bimacnaa waan ka shakisnahay baa macnuhu u dhacaya nooc mala igu jira waqad yudkaru ficlun yumbi'u can itashbiihi waa dhacdaa in la sheego ficil yumbi'u ka warramaya ama tilmaamaya can itashbiihi shabbahaadda tilmaamay naxwu qawlihi tacaala idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura idaa ra'aytahum markaad aragto inamada khadamka ah ee u shaqaynaya ahlu jannaha ee ku wareegaya xasibtahum waxaad u malaynaysaa lu'lu'an luul inay yihiin baad u malaynaysa luulkaasoo manfuuran la firdhiyey inay yihiin ayaad u malaynaysa marka ficilkani hadda wuxuu tilmaamayaa macno tashbiih buu tilmaamaya haddii ficilka meesha laga saari lahaayoo la odhan lahaa hum lu'lu'un mansuur waxay noqon lahay tashbiih baliiq tashbiih xeeldheeraansha badan bay noqon lahay adad tashbiih iyo wajhu shabahii la xadfay noocaasay noqon lahay oo u tegi doonnaa insha allahu tashbiih baliiqa oo maxaa tashbiih markaa loogu xambaari lahaa waxaa loogu xambaari lahaa waa laba daatoo kala duwan oo khadamkani waa daatooyin waa ashkhaas waa dad luulkuna waa daato macne maaha waa daato sideeda loo haleelo sideeda loo idraako ama loo taaban karo ama loo arki karo marka daatadaasaa daatadan caynteedii ana wax dhici kara maaha oo in layahay ashkhaas baa luul ah luul malaasan miyuu noqon karaa ashkhaas miyuu noqon karaa dad yacani waxaa la garanayaa inaan ashkhaastu luulkii aynay ahayn haddii la yahay ashkhaastu waa luul waxaad garanaysaa in la leeyahay luulkay oo shabbahan haddii la zayd waa asad waa libaax looma jeedo caynta sayd baa caynulasad noqotay oo waana zayd waana markaa libaax laftiisiioo xaqiiqo ah oo bahalihii dugaagga markaa waxaa habar dugaagkii u odayga ahaa ee libaaxii marka ah wax dhici kara maaha oo insaaniyadii asadiyadii baa labaduba ku kulmeen oo xaqiiqatanna asad waa u yahay ma dhici karto labada midun buu yahay marka hadday marcaynkaay ay noqoto oo aynay taasi suuro geli karin waxaad garanaysaa in tashbiih loo jeedo hadda ficilka xasiba ee la keenay wuxuu tilmaamayaa macno tashbiih waxaad u malaynaysaa oo bimacnaa ku shabbahaysaa luul inay yihiin mansuuran la firdhiyey marka ficil laftiisu waa dhacdaa macno tashbiih inuu faa'iideeyo ficillo kaleo dee badan oo tashbiih faa'ideynaya waa jiraan sida hadday tahay yashbahu ama yushaabihu ama yuxaakii ama yudaaricu iyo ficilada kale la midka ah. wa idaa xudifat marka la xadfo adaatu tashbiihi adaatu tashbiiha wa wajhu iyo wajhu shabaha la xadfo labadaba yusamaa waxaa lagu magacaabaa tashbiihan baliiqan tashbiih xeeldheeraansho badan baa lagu magacaabaa naxu wajacalna alleyla libaasa waa sida hadalku allah uu yidhi wajacalna alleyla waxaanu ka yeellay habeenkii libaasan hubaanu ka yeellay yacnii dhar baanu ka yeellay waxaa loo jeeda ay ka libaasi mid dharka la mida ayaanu ka yeelay fi satri xagga asturaada alleyl waa mushabbah libaasna waa mushabbahu bihi adaatu tashbiih oo kaafki ah iyo wajhu shabah oo fi satri ah waa la xadfay labadaaba fa saara ablaq wuxuu noqday mid xeeldheeraansho badan buu noqday oo marka tashbiiha loo dhammeeyo arkaantiisa iyo marka adaatu tashbiiha iyo wajhu shabaha laga xadfo waxaa labada xeel dheeraansho badan marka adaatu tashbiiha iyo wajhu shabaha la xadfo markaasaa xeel dheeraansho badan oo maalan haddii la yidhaahdo zaydun asadun ninka zayd la yidhahdo waa libaax iyo haddii la yidhaahdo zaydun ka asadin zayd libaaxuu la mid yahay fi ljaraa'ati ama fi shajaacati ayuu kala mid yahay iyo haddii la war waaba ba isagaaba libaaxi ah kee xeel dheeraansho badan waa bahalkiioo soo yuurura in la yidhahdo dee waxa ablaqa in la yidhaahdo isagaaba libaax mar waa bahale yaanu ku cunin waa bahale yaanu ku cunin marka waxay noqonaysaa kana ablaqa marka waxa la yidhaha tashbiih baliiq baa la yidhahdaa tashbiih baliiq ayaa la yidhahdaa xaashiyada hoose wuxuu ku sheegay wajhu shabaha markuu sheegaayay laba nooc buu qaybiyey wa yakuunu wajhu shabahi muxaqaqan kama fi lmisaal wuxuu noqdaa wajhu shabahu muxaqaqan kama fi lmisaali sida tusaalaha ku sugan oo alcilmu kannuuri fi lhidaaya cilmigu nuurku la mid ahaaday xagga hanuunka ayuu kala mid ahaaday oo cilmigi waxaa loogu hanuunaa xaqii baa lagu hanuunaa waddadii lagu badbaadayey aakhiro baa lagu hanuunaya xaqiyo baatilkii baa lagu kala garanaya nuurkana waddadii xisiga ahayd baa lagu hanuunayaa oo haadaantii iyo meeshii markaa jarka ahayd iyo wixii lagu turunturoon lahaa iyo bahalkii ku qaniini lahaa iyo waxyaalahaasoo dhan baa layskaga ifinaya ilaa haddii waxa weeye gudcur dam a ay tahay oo ruux aanu waxba arkayn indhaha haddii faraha laga geliyo aanu waxba arkayn bahalka ku soo socdaiyo abeesada arki maayo haadaan hadday tahay markaa meele arki maayo dee waxaa laga yaabaa inuu mahalaka ku dhaco marka sida iftiinkan dariiqu salaama loogu hanuunayo waddadii nabadgelyada ayaa cilmigana dariiqi xaqa loogu hanuunayo oo lagu garanayo marka hidaayadu waa wejigii la yskaga shabbahayey wejigaa la yskaga shabbahaya mushabbahu bihiga iyo mushabbaha mid walba waxay gu sugan tahay cala sabiil xaqiiqa idan wejhu shabahu wuxuu noqonayaa muxaqaq ayuu noqonaya marna wuxuu noqonayaa mutakhayalan buu noqonaya wejhu shabaha mid markaa khayaali ahaan loo markaa idraakayo oo khayaali ahaan markaa loo tasawurayo ama naftu khayaali ahaan ay u sawiranayso ayuu marna noqon karaa yaa man lahu shacarun ka xadii aswadu waxa uu yidhi kii uu u sugnaaday tima ay u sugnaadeenow timahaasoo madow sida nasiibkayguba u madow yahay nuskhooyinka qaarkood waxay qorayaan halka xaddi khai buu qoraya khai sida nusqada sharaxa kolay tabacaadka qaarkood marka waana xaddi sida saxda ah yaa man lahu shacarun ka xadii aswadu sawaadku inuu timaha ku sugan yahay waa muxaqaq mise waa mutakhayal waa muxaqaq waana mid la idraakayo la garanayo laakiin nasiibka inuu madow ku sugan yahay nasiibkiisa ma wax la idraakayaa mise waa wuxuu isagu khayaali ahaan naftiisu ay khayaali ahaan u sawiranayso siduu jecel yahay markuu waayo ayuu wuxuu ka soo qaadayaa nasiibkiisu inuu madow yahay oo kale laakiin madow nasiibkiisa ku sugan mid la idraakaya ma aha idan muxuu noqonayaa mutakhayal walaa muxaqaq mutakhayal buu noqonaya shardina maaha marka leeyahy waa mutakhayal labada taraf mid walba inuu mutakhayal ku yahay wuxuu noqon karaa labada mid walba mutakhayal inuu ku yahay wuxuu kaloo noqon karaa labada taraf mid ahaan inuu mutakhayal ku yahay laakiin muxaqaq markuu yahay waa inuu labada tarafba muxaqaq ku noqdaa faina وجه shabahi wa huwa sawaadu mutakhayalun fi lxadi wajhu shabaha oo sawaadka ah waa mid khayaali ahaan naftu u sawiranayso nasiibka inuu ku sugan yahay laakiin mid xaqiiqatan la idraakayo ma aha waayahay tashbiih baliiq waa fahanteen waadix miaal yaa keenaya tashbiih tashbiih baliqaad buu isaga badan yahay anwaac badan bay culammadu yidhaahdaan amsilo badan bay keenaan nusuusta xataa meelo badan bay ka soo qaataan bacdu ahlicilmi waxay leeyiin innama almu'min ikhwa ikhwada tii nasabkaa loo jeedaa haaliban ta xagga diinta ikhwaan baa la yidhahdaa inkastoo mid walba soo aroortay oo ikhwaan oo nasabka ku soo aroortaa jirta oo qaliil ah oo ikhwa oo diinta ku soo aroortaa jirta laakiin marka lagu socdo ikhwaanna in diinta loo isticmaalo ikhwatunna in nasabka loo isticmaalo waxay leeyihin waa min baabi tashbiih albaliiq ay ka ikhwati nasab ya fi taraxumi waltacaatuf wataxaabub saasoo kale odhanaya fulaanun baxrun xagga karamka iyo cilmiga iyo marka waxa weyaan yani lagu shabaho oo la yidhaahdo hebel waa bad dee cayntii baxriga inuu noqdaa ma dhici karto badna waa la yaqaanaa fulaanna waa la yaqaanaa marka fulaan inuu caynulbaxri noqdaa ma dhici kartaa yumkin maya idan maxaad garanaysaa maadaama mubtaduhu khabarka inuu noqdo aanu dhici karin oo laba daatoo kala duwan ay yihiin waxaad garanaysaa asalku inuu tashbiih yahay oo asalku ahaa kalbaxri ee laakiin ay tahay min baabi atashbiih albaliiqu fulaanun baxrun muraadka looga jeeda ina saas tahay waa yahay wajacalna alleyla libaasan habeenkii waxaanu ka yeellay jacalnaa bimacnaa sayarnaa alleyla habeenka waxaanu ka yeellay libaasan ay ka libaasi mid huga la mida ayaannu ka yeellay fi satri xagga asturaadda waxaa la xadfay wejhu shabah iyo adaatu tashbiih baa labadaba la xadfay labadaba marka la xadfana wuxuu noqonayaa tashbiih baliiq ayuu noqonaya fa saara ablaq habeenku muxuu kala mid yahay huga muxuu kala mid yahay ama dharka xagga asturaadda dee hadduu cadow ka cararayo ama wax la mida ah, habeenkii waa qarinaya dabeedna madowgaas ayuu ku baxsan karaa ama ku qarsoomi karaa hadduu meel ku dhuunto xataa aad loo arki maayo laakiin maalin hadday tahay dee maalintu ma qarinayso meel fog buu ka muuqanaya almabxasu athaani fii aqsaami tashbiih baxsiga labaad wuxuu ku saabsan yahay qaybaha tashbiiha ayuu ku saabsan yahay yanqasimu waa qaybsamaa atashbiihu tashbiihu biictibaari tarafayhi marka loo eego labadiisa dacal ilaa arbacati aqsaam wuxuu u qaybsamaa afar qaybood kow tashbiihu mufradin bimufrad in shay keli ah lagu shabahayo shay keli ah laba shay oo mid weliba keli yahay baa la laysku shabahaya shay baa shay lagu shabbahayaa mid walibana waa mufrad naxu haada shayu kalmiski fi raa'ixa shaygani kalmiski miskiguu la mid ahaaday fi raa'ixati xagga markaa udgoonka ama urta ayuu kala mid ahaaday yacnii labada mid waliba waa mufrad mushabbahu waa mufrad oo waa shay haada shay waa mufrad mushabbahu bihiguna waa miskiga waa mufrad marka tashbiihu mufrad bimufrad baa la odhanaya shay keli ah baa shay keliya lagu shabbahaya labada midna tarkiib kuma sugnaa murakkab ma aha mutacadidna ma aha wa tashbiihu murakkabin bimurakkab nooca labaad waxaa la yidhaahdaa shay murakkaba oo ashyaa iska saaran ashyaa mutacadida la ysaga keenay baa lagu shabbahayaa bimurakkab shay kaleo isaguna mutacadidoo ashyaa mutacadida la ysaga keenoo murakkabka ah bi an yakuuna waa inuu ahaado ba'd waa litaswiir baa la shaygii la sheegay baa suuradiisii lagugu tilmaamaya bian yakuuna waa inuu ahaado kullun min almushabbahi waalmushabbahi bihi mid kastoo mushabbaha iyo mushabbahu bihiga ka midii hay'atan xaasilatan min ciddati umuur qaab ka xasilay oo ka yimi umuuro mutacadid ah umuuro caddad u saaxiiba oo aan mufrad ahayn shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaasaa laysu geeyey hay hay'ada laga soo saaray baa mushabbah laga dhigay ta kalena hay-ada ashyaa mutacadida laysaga keenay oo laga soo siibay majmuucooda ayaa mushabahu bihi laga dhigay labada mid walibana mufrad ma aha mid waliba waa hay-a muntasaca min ciddati umuur waa hay-a markaa ka xasishay ama laga soo jiiday ama laga soo siibay ama laga soo qaatay umuuro mutacadid ah ashyaadaasaa la tarkiibiyo laysu keenay markaasaa shaygaasoo saaya saaya saas ah waxaad mooddaa inuu shaygaasoo saaya saaya saas ah uu u shabbaho marka midna mufrad maaha waa tashbiih murakab bimurakab ka qawli bashaar sida shaacirkii la odhan jiray bashaar ibnu burdi waxaa nin gabya ah oo indhala oo wakhtiyadii hore noolaa shaacirna ahaa wuxuu yidhi kaanna musaara naqici fawqa ru'uusina wuxuu yidhi kaanna musaara naqci waxaad mooddaa boodhka la kiciyey naqci waa boodhka musaarna waa kii la kiciyo waa ism mafcuul marka ism mafcuulkii baa loo idaafeeyey boodhka laftiisa waa min baabi idaafati ila almawsuuf waa in sifo loo idaafeeyo mawsuufkii la sifeeyihii saasoo kale ka dhiganta asalku wuxuu ah kaanna naqca almusaara fawqa ru'uusina muuse odhane waa qallibe sifadii muudaaf ka dhigan waxaad mooddaa boodhka la kiciyey fawqa ru'uusinaa xaalu madaxyadayada korkooda ku sugan yahay wa asyaafanaa ay maca asyaafinaa seefahayagiina na weheliyaan hee laylun habeen baad mooddaa buuli habeenkaasoo tahaawaa ay tatahaawaa ay tatasaaqad min baabi xadfi ixda taa'ayn ay daadatay kawaakibu xiddigihiisu ay daateen marka labada mid walba mushabbaha iyo mushabbahu bihigu waa murakkab boodhku in la kiciyey madaxyadooda korkooda ku sugan yahay yaga laftoodu seefa ay sitaan intaas marka majmuuceedoo laysu geeyaa waxay shabbahdaa habeen xiddigihiisi ay soo daateen oo iska daba yimaadeen habeenkii oo keliya kuma shabbihin habeenkii waxaa la socda inay xidigihii markaa daateen watataabacuu fi tasaaqud dhicitaankii ay dhacayeen ay isku raacraaceen fa innahu shabbaha hay'ata algubaari boodhka qaabkiisa wuxuu ku shabbahay wa fiihi suyuufu mudariba yada oo walxaal fiihi suyuufu seefe ay ku sugan yihiin mudaribatan xaalay markaa isgaraacayso oo ay iska hor imanayso bihay'ati alleyl qaabka habeenkoo kale wa fiihi lkawaakibu habeenkaasoo xidiga ay ku sugan yihiin xidigahaasina tatasaaqadu ay daadanayso fii jihaatin mukhtalifa jihooyin kala duwan ayay u daadanaysa isku gees u dhici mayso seefihii markay idiraabayaan oo iskhilaafayaan oo iska hor imanayaan dee waxa weeye gees keliya uma wada socdaan addamaragta xiddigihiina waxa weeye geeso kala duwan bay u daadanayaan marka mid waliba waa hay'atun xaasila min ciddati umuur waa qaab ka xasilaya umuuro mutacadida intaasoo la isu geeye intaasoo la isu geeye shabbahda ayaa laga tilmaamaya marka wuxuu noqonayaa tashbiihu maada tashbiihu murakabin bimurakab waayo mushabbahi waa murakab yacani boodh inuu yahay boodhkaa la kiciyey boodhkaasi madaxyadooda korkooda ku sugan yahay iyaga laftoodu seefa ay wataan intaas oo majmuuceedoo laysu geeyaa waxaa lagu shabbahayaa habeen laguma dayne habeenka waa in xiddigiisu daateen ya marka tashbiihu murakab bimurakab buu noqonaya nooca saddexaad wa tashbiihu mufradin bimurakab nooca saddexaad waxaa weeye mid mufrad ah oo keli ah in lagu shabaho mid murakab ah oo ashyaa kala duwan laysaga keenay ka tashbiihi shaqiiqi bihay'ati aclaamin yaaquutiyatin manshuuratin calaa rimaaxin zabarjadiya shay keli ah baa waxaa lagu shabbahayaa ashyaa mutacadida oo murakab ah hay-ada laga soo siibay ashyaada mutacadidka ah ee murakabka ah, ee murakabka noqotay ayaa lagu shabbahaya ka tashbiihi shaqiiqi waa sida geedka shaqiiqa la yidhahdo in lagu shabbahay bihay'ati aclaamin yaaquutiyatin manshuuratin calaa rimaaxin zabarjadiya aclaam buurahana waa loo isticmaalaa buuraha kalaclaam bimacnaa kaljibaal marka wuxuu ku shabbahayaa bihay'ati aclaamin oo buurtii waa calam calam maxay u tahay wax waa la tilmaansadaa yacani meel fog bay ka muuqanaysaa buurtu waxay noqonaysaa markaa shay la tilmaansanayo marka bihay'ati aclaamin yaaquutiya buuro macdantaas ah yaaquudka la yidhaahdo qaabkeedoo kale lagu shabbahay oo manshuuratin lagu fidiyey ama laga yeelay calaa rimaaxin warma korkood warmahaasna ay yihiin zabarjadiya macdanta zabarjad loo nisbeeyey marka waxaa weeye shaqiiqu geedkani waa mufrad waa mushabbah laakiin mushabbahu bihigu waa hay'atun muntazacatun min ashyaaa mutacadida waa qaab lagala soo baxay ashyaa mutacadida oo laysu keenay baa laga soo siibay oo lagala soo baxay idan wuxuu noqonayaa tashbiihu mufradin bimurakab shay mufrad ah oo keli ah ayaa lagu shabbahayaa shay murakab ah marka taasna saas yadaa weeye waa tashbiihu mufrad bimurakab kaana muxmara shaqiiqi ida tasawaba aw tasacad aclaamu yaaquutin nushirna calaa rimaaxin min zabarjad misaalkaas ayuu u tusaaliyey misaalka maadaama hore kugu soo sheegay lafdigiisii ma qorin ee macnihiunbuu ku ishaaray macnihiibuu ku tilmaamay wa tashbiihu murakabin mufrad kan hore ee saddexaad murakab waxa ahaa mushabbahu bihiga mufradna waxa ahaa mushabbaha kani waa cagsiga murakab waxa ah mushabbaha kan la doonaayo in la yidhahdo cid kale u eg yahay wax kale u eg yahay kan la doonaayo in la yidhaahdo baa isagu murakab ah kan la tilmaamayo in loo eg yahayna waa mufrado waa shay qura sababtu waxay tahay mushabbaha iyo mushabbahu bihiga mid waliba wuxuu noqon karaa murakab waxaa noqon karaa mufrad marka mid walba waa laba soo mid walba laba ka suuragal ah inuu mufrad yahay inuu murakab yahay ka kalena waxaa ka suuragala ah inuu mufrad yahay inuu murakab yahay wasnaani fi snayni arbaca laba haddii laba lagu dhiftana waxay noqonayaan afar afarta weji saasay uga imanaysa wa tashbiihu murakabin bimufrad murakab lagu shabaho mufrad a afraad weeye naxwu qawlih tusaalihiisu wuxuu yahay sida qowlkii shaacirku uu yidhi yaa saaxibaya taqasayaa nadaraykumaa tarayaa wujuuha alardi kayfa tasawaruu tarayaa nahaaran mushmisan qad shaabahu zahru ruba fakaannamaa huwa muqmiru wuxuu idhi yaa saaxiibaya labadayda saaxiibow taqasayaa nadaraykumaa fogeeya araggiinna oo meel fog eega yacni meesha ugu foga arki kartaan indhihiinna u laliya oo eega tarayaa waxaa arkaysaan haddaa eegtaan wujuuha alardi arlada korkeeda kayfa tasawaru ay kayfa tatasawaru siday marka waxa weeye suuraddeedu u muuqataa yacni siday isu sawiraysaa bimacnaa suuraddeedu ay u muuqanayso ay tabduu suuratuha tarayaa waxaa arkaysaan marka waa min baabi xadfi ixda taa'ayn tasawaruu ay tatasawaruu tabduu suuratuha tarayaa waxaa arkaysaan ka beddelo nahaaran mushmisan maalin baa arkaysaan maalintaasoo mushmisan cadceeddii aan waxba qarinayn ee ay iftiiminayso dhulka oo iftiinkeediiyo nuurkeedu dhulka ku dhacayo shaygu waa mushmis bimacnaa asaabahu daw'u shams ilayskii qorraxdaa haleelo haya baa loo jeedaa qad shaabahu kaasoo uu ku barxamay maalintaas oo uu dhex galo ku barxamay shaaba yashuubu ha'du waa haa'u damiir ee waa shaaba yashuubu shawbkuna waa khaldiga ama baraxa markaa weeye waa dhexgalka shay dhex galo shaabahu kaasoo uu ku dhafmay ama uu dhex galay ku dhafmay ama dhex galay zahru ruba maalintii waxaa dhex galay ilayskeedii zahru ruba dhulkii taagnaa ubaxiisii zahri ubaxaa la yidhahda laakiin hadda waxaa loo jeedaa nabaat oo dhan arladu markay doogsato dee waxay noqonaysaa wad cagaar cagaarkaa faraha badan leh arladii cagaarantay ayaa wuxuu leeyahay ilayskii qoraxda ayuu dhex galay ou barxay ou ku dhafmay fa ka'annamaa huwa muqmiru waxaad mooddaa maalintu muqmiru ay leylun duu qamar inuu yahay habeen ee dayuxu iftiimayo bimacnaa wuxuu tilmaamayaa arladii baa si fiican u doogsatay dooggiibaa aad u baxay dhirtiibaa markaysa markaa caleemihii wada yeelatay wada cagaarantay markaysaa noqotay qoraxdu markay ku soo baxday iyadoo dhulkii haysa ayaa haddanaad moodda ilayskeedu inuu yaro daciif yahay oo maxaa daciifiyey cagaarkan badan ayaa daciifiyey meeshu haddii marka ama ay cagaaran tahay ama ay madowdahay ilayska markaa meeshaa ku dhacaya wuxuu noqonayaa mid yaro barxamaya uu daciifaya waa sababta marka waxa weeye dadka qaarkood ay u sameeyaan marka qolalka hurdada ama rij madow ama istambar madow ama cagaaran ay ugu sameeyaan waa sidaan isku badan meelaha waxa lagu akhristoo kalena yacni wax caddaan xigo kale ayaa markaa lagu sameeya istambar caddaan xiga waayo caddaankii caddaanka waa siyaadinayaan laakiin cagaarkii ama madowgii caddaankii waa yaraynayaan imka qolku isagoo caynkiisii ah haddii maryo madow lagu xidho ama cagaaran ilaysku waa daciifaya haddii qaar cadcad lagu xidho ilaysku waa siyaadaya wahakada marka wuxuu tilmaamayaa maalintii iyadoo qorraxdii soo jeeddo oo ay dhulkii ifinayso ayaa dhulku siduu u doogsaday ee u cagaarmay daraaddeed ilayskii uu dhafmay oo cagaarka iyo madowgaasi ay wax u dhimeen waxaabaad mooddaa ku leeyahay habeen dayax fiican leh oo kale inay tahay saasoo kalead mooddaa marka ka'anna wuxuu galaa mushabbahu galaa mushabbaha maadaamuu galo wuxuu noqonayaa mushabbahii waa hay'atu nahaar almushmis yani annahaar waa kuu sheegay laakiin waxbaa ka horreeyey taraya nahaaran mushbisan qad shaabahu zahru ruba marka intaasoo dhan ba hadda damiirku u noqonaya nahaarkaa mushbiskee sifadaa leh ayaad waxaad mooddaa inuu marka uu yahay miduu ku shabbahayo bileyli lmuqmir habeen yacni dayax u saaxiiba oo dayax leh marka wuxuu noqonayaa tashbiihu murakab bimufrad buu noqonaya oo mushabbahiibaa murakab ah waayo ashyaa mutacadida ka kooban tahay inay maalinta iftiimayso oo iftiinkeeda cadceedeedii dhulka ifinayo in arladii marka ay cagaaran tahay oo nabaadku soo baxay in waxa weeye markaa nabaadkaa cagaarani markaa uu dhafay midabkii oo wax u dhimay intaas hay-ada noocaasu wuxuu ku shabahayaa habeenkii dayaxa lahaa ayuu ku shabbahaya waayahay marka afartaa nooc ayaa loo qaybiyaa tashbiihu mufrad bimufrad iyo tashbiihu murakab bimurakab iyo tashbiihu mufrad bimurakab iyo tashbiihu murakab bimufrad wayanqasimu biictibaari arafayni ayda ila malfuufin wa mafruuq taas inoogu dembeeyey wuxuu noqonayaa tashbiih murakab bimufrad shay murakab ah ayaa lagu shabbahayaa mufrad marka mushabbah ayaa murakab ah mushabbahu bihiga ayaana mufrad ah mushabbaha murakabkiina waxa weeye waa maalinta sifadaa leh ee qoraxdii soo jeedo aan daruuro qarinaynin iftiinkii ay bixinayso dhulkii ku dhacayso laakiin arladii aad u cagaaran tahay oo nabaadku u soo baxeen oo ilayska aad mooddo kaannahu geedahan badan iyo cagaarkan badan inay daciifiyeen marka ilayskii maalinta waxaabaad mooddaa inuu habeen shabbaho dayaxleen saasoo kale u shabaha wayanqasimu yanqasimu biictibaari tarafayni waa qaybsamaa tashbiihu marka loo eego labada dacal labada dacal waxaa loo jeeda mushabbaha iyo mushabbahu bihiga aydan noqoshaynu ku noqonnaye ilaa malfuufin wa mafruuq waxaa loo qaybiyaa mid malfuuf ah oo laysku duuduubay iyo wa mafruuq mid la kala geeyey falmalfuufu ka malfuufkaahi waa tashbiiha malfuufka ahi an yu'ta bimushabbahayn waa in la keeno laba mushabbah aw aksara ama wax ka badan suma bilmushabbahi biha dabeedna waxaa la keenayaa kii waxa weeye lagu shabbahay ayaa la keenaya naxwu kaana quluuba atayri radban wa yaabisan ladaa wakriha alcunnaabu waalxashafu albaali marka mushabbaha ayaa wuxuu yahay mutacadid ashyaadii marka waxa weeye mushabbaha ahayd waxaa laga dhigay laba mushabbah ama wax ka badan saddex ama afar ama shan ama wax ka badan inta aan mushabbahu bihiga la sheegin baana mushabbaha la israacinaya mushabbahii ayaa la israacinaya dabeedna mushabbahu bihigiiba haddana la keenayaa isagoo isaguna mutacadid ah oo isagana la yska daba keenaayo marka waxaa la samaynayaa mid walba in gaar la ysu raaciyo anna quluba atayri ratban wa yaabisan waxaa ka mida naxw kaanna quluuba atayri waxaad mooddaa qalbiyada shimbiraha wadnayaasha shimbiraha waxaad mooddaa ratban xaalay qoyan yihiin wayaabisan xaaluu qalbigu qoyan yahay ow taray yahay wayaabisan iyo xaaluu qallalan yahay balladaa wakriha wuxuu sheegayaa shimbir shimbirahan waaweyn ka mida oo shimbiraha marka aad u ugaadhsado aad u laaya oo cuna ayuu markaa sheegaya markaasuu illadaa wakriha buulkeeda shimbirkaasi uu leeyahay agtiisa waxaad mooddaa inay yihiin alcunnaabu geedka cunnaab la yidhaahdo kale baad mooddaa yacni midhihiis waa geed marka midho cascas buu leeyahay oo jilicsan marka midhahana cunnaab waa la yidhaahdaa geedka laftiisana cunnaab waa la yidhahdaa marka geedka cunnaabka la yidhaahdo midhihiisiioo kalaad mooddaa iyo waalxashafu albaali iyo timirtii khariifka ahayd ee qallallayd marka mushabbaha iyo mushabbahu bihiga mid waliba waa laba qalbiyadii laba xaal baa loo qaybiyey qalbiyadu xaal ay qoyan yihiin waa nooc iyo qalbiyada shimbiruhu xaal ay qallalan yihiin yani shimbirihii markuu laayo waxna waa cunaya waxna waa dhiganaya buu ku leeyihi marka qaar baa engegaya oo dee qallalaya qaarna dee waa daray oo markaasaabay cusub yihiin marka buulkiisii qalbiya shimbiraa buuxiyey qalbiyadaa shimbirahee buulka shimbirkaas buuxiyey ee ku sugani waxaad moodaa kuwooda qoyani inay midhihii cunnaabka la mid yihiin kuwooda qallalanna waxaad moodaa ee engegaynaa inay la mid yihiin timir khariif ah oo qallashay marka mushabbaha waa laba waa la israaciyo waa la ysku duuduubay yacani midkiis baa kale la raacinayaa waa laba xaalo qalbiyada shimbiruhu ay leeyihiin xaalay radbi yihiin iyo xaalay yaabis yihiin kaanuhu laba shay mushabbahu ay yihiin mushabahu bihigiina labada labadoodu ka dhigan marka waxaa la yidhaha kaa malfuuf baa la yidhahdaa alwakr waa cushu daa'ir waa shimbirka buulkiis fa innahu shabbaha ratba atariya min qulubi atayri bilcunnaab wuxuu ku shabbahay shaacirkaas ka qoyan ee darayga ah ee cusub ee wadnayaasha shimbiraha ka mid mida wuxuu ku shabbahay bilcunnaab geedka cunnaabka la yidhaahdo midhihiisa cascas ee jilicsan ayuu ku shabbahay walyaabisa alcatiiqa minha ka qallalan ee alcatiiqa minha ee qadiimkee horreeyey bimacnaa wakhti jiray ee isagu engegaye markaa aan darayga ahayn wuxuu ku shabbahay bitamri radii timirtii xumayd ayuu ku shabbahay marka laba mushabbah buu keenay oo gaar isu raaciyey laba mushabbahu bihi oo iyagana gaar isu raaciyey kaa waxa layahay malfuuf waa lafun wa nashrun muratab waa lafi bimacnaa duubduub iyo nashrun haddana kala bixin oo kala fidin oo tartiibsan bimacnaa alawal lilawal waathaani lilthaani ka hore ka horu leeyahay oo cunnaabku ratbigu leeyahay qalbigu markuu ratbi yahay xashafu lbaalina ka labaad buu leeyahy waalmafruuqu ka mafruuqiha an yu'taa bimushabbahin wa mushabbahin bihi uma aakhara wa aakhar mafruuqu waa maxay ashyaa mutacadidaa laysku shabbahayaa laakiin mid walba waxaa la raacinayaa mushabbahu bihigiis mushabbaha marka la sheegaa mushabbahu bihiga lagu daraya haddana mushabbaha marka la sheegaa mushabbahu bihiga lagu daraya wahaakada labiyo laba in laysku shabbahayay noqon kartaa saddex iyo saddex afar iyo afar shan iyo shan sidaa u wad ilaa waxay soo naqliyeen toban toban in lagu shabbahayo yacni mid walba waa tacadudi kartaa intay doonto waayahay laakiin mafruuq wuxuu kaga duwan yahay tashbiih kasta gaarkiisa laga dhigayaayo mushabbah iyo mushabbahu bihigana waa la israacinayaa haddana mushabbah iyo mushabbahu bihiga kalena waa la israacinaya wahaakada naxw annashru miskun waalwujuuhu danaaniirun wa atraafu alakufi canam waa saddex tashbiih waana nooca la yidhaahdo tashbiih maada tashbiih baliiq waa tashbiih xeeldheeraansha badan muxuu ku noqday mushabaha iyo mushabbahu bihiga bes baa la sheegay laakiin wajhu shabahi iyo adaatu tashbiihi labadaba waa la xadfay qaacidaduna maxay ahayd haddii wajhu shabaha iyo adaatu tashbiiha la xadfo labadaa rugni haddii la xadfo tashbiih wuxuu noqonayaa tashbiih baliiqu annashru miskun urta ka soo carfaysaa waa miski waalwujuuhu danaaniirun wejiyaduna waa diinaaro diinaarku wuxuu ka samaysnaan jiray dahab lamacaanka iyo dhalaalka sida dahabku u dhalaaloo kale baa wejiyaduna u dhalaalayaan sida miskugu udgoon yahay baa carfiga ka soo kankamayaanoo u udgoon yahay wa atraafu lakufi canam gacmaha kufafkooda bimacnaa cukuradooda kaf waxaa layahay inta jalaqsatayda ka horraysa oo baabacada iyo faruhuba ku jiraan marka kaf waxay dadka qaar yidhaahdaan cukur baa la yidhahdaa cukur ama jalaqlay yacnii kafka wa atraafu lakufi canam dacallada ama jalaqsatayda inta ka horraysaa waa canam yani wuxuu ku shabahayaa wax jilicsan ayuu ku shabbahayaa oo ubax oo kalea marka saddex arrin ayuu marka meesha ku sheegay mid walbana marka waxa weeye gaar buu isu raaciyey annashru miskun kal miski ma odhanoo wajhu ma raacin iyo adaadu tashbiihi gaarkiisa ayuu isugu daray waalwujuuhu danaaniirun mushabbahii wuxuu ku daray mushabbahu bihigii ayuu ka labaadna ku daray wa atraafu lakufi canam marka waxa weeye waa alaaatun bialaasa laakiin kii hore wuxuu kaga duwan yahay kii hore mushabbahana gaar baa laysu raacinayey mushabbahu bihigana gaar baa laysu raacinayey laakiin kan markaa laguma samayn sidaas ee waxaa lagu sameeyey in mid walba mushabbahu bihigiisa la raaciyo mushabbahu bihigiisa in la raaciyo asalkuna wuxuu ahaa ka miskin iyo ka danaaniirin iyo ka canamin in la yidhahdo marka haddaad tashbiih la sheego lakin waa tashbiih baliiqo hadda laakiin wuxuu inoo tusaalaynaya uga jeedaa uun mafruuq inuu yahay canamkana waxaa la yidhahdaa geed jilicsan oo laga sameeyo waxyaalahay dumarku marsadaan gacmaha iyo marsadaan ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa loo jeedaa xagga jilaaca iyo ashyaadaasuu kaga shabahaya xaggaasuu kaga shabahaya wa in tacadada almushabbahu duuna almushabbahi bihi sumiya tashbiiha taswiya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub